horreysay maxaad u guursanaysaa ilaa aanu ka keenno galabta oon nahay afar iyo toban xalaqo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala musalsalkan asagoo ka dheer baa jiro oo siddeed iyo toban xalaqo ah waa noo duuban yahay dibna waa loogu noqon karaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanayaa wixii aan horay u soo sheegnay wixii aanu asiibnay oo aan xaqeeda iyo waajibaadkeeda siinay ilaahay tabaaraka wa tacaala fadliga iyo dheeraadkana asagaa leh annagana inuu abaal naga siiyo inta maqashay ee dhegaysatayna ilaahay inuu ku anfaco reeraheennana uu ku toosiyo allaahuma aamiin gabagabada kelimadana arrin yaroo dardaarana ayaan ku khatimi doonaa haddii aan la yidhaahdo xalaqadeennana maanta dardaaran bay iska tahay insha allahu tacaala haddii aan la yidhaahdo xalaqadeenna magaceeda waxaa la yidhaahdaa gebagabo iyo dardaaran la xidhiidha qoys wanaaggii iyo dhisidii qoyska een aanu soo wadnay waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo qodobada ugu muhiimsana aan dib idiin xusuusiyo anigoon wax cusub idiin sheegaynin waxaana doonayaa si qalbiga ah inaan oola hadlo lamaanaha labada ahee isqaba ilaahayna isku arsuuqay inaan ka bilaabaan rabaa inaan dhaho kow horta lamaanuhu waa inay gartaan guurku inuu yahay nicmo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku arsuqay nicmo kastana waxay u baahan tahay in lagu shukriyo cidda bixisayna loogu mahadnaqo nicmo kasta oo ilaahay loogu shukriyana rabbi tabaaraka wa tacaala wuu buunbuuniyaa oo wuu barakeeyaa oo wuu ballaadhiyaa qaala tabaaraka wa tacaala wa in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamka ilaahay haddii aanu damacno inaannu tirinno ma awoodi karna eh wa amaa binicmati rabbika faxaddif nicmadii uu allah ku siiyey ka sheekee tabaaraka wa tacaalaa la-in shakartum la asiidannakum haddii aad shukridaan allah wuxuu leeyahay waan idiin siyaadinhayaa qodobka labaad oon doonayo inaan dareenno dhammaantayo waa inaannu ogaanno guurku inuu yahay mas-uuliyad alla tabaaraka wa tacaalaana maalinta qiyaamo uu nagala xisaabtami doono waa inaannu ogaanno aayado badan oo qur'aanka ka mid oo ilaahay ku caabudno oo aannu ku tukanno oon taraawiixda iyo tahajudka aannu ku tukanno meelaha maxaafisha a ah laga aqriyo munaasabaadka laga aqriyo maalin walba wirdiga aan ilaahay ugu dhowaana ka mida inay ilaahay qur'aankiisa uu kaga warramay mas-uuliyadda qoysaska iyo lamaanaha suurado lagu magacaabayna inay jiraan suuratu nisaa marka mas-uuliyadda waa inay dareemaan lamaanuhu waa inay gartaan maalinta qiyaamo inay su-aal dambayso xaqi ma gudatay mise maadan gudanin adduunyada marka laga hadlayana haddii raaxo iyo wanaag la doonayo waa in mas-uuliyadda iyo nicmadii ka horraysay oo isku qoofalan waa in nicmadana rabbi loo celiyo mas-uuliyaddana ayadoo rabbi looga amar qaadanayo qof walba xaquu allada gooni u siiyey waa in uu qofka kala siiyaa taasoo macnaheedu ay noqonayso waxbaannu isku darsannay ee wixii aanu isku darsannay aan kala hello sidaan in badan aanu sheegnay waxaan isku darsannay carruur iyo awlaade war carruurteenna iyo awlaaddeenna aan wada tarbiyaysanno oo ha igu hadlaynin adna kugu hadlayn mahayo adigana dhinacaaga ka tarbiye anigana dhinacaygaan ka tarbiyaynayaa adiga igama xigtid anigana kaama xigo waayo mid walba oo labadeenna ka mid a gooni waa u dhali waayey markaase shahwo isku darsanna iyo sariir ayuu ilaahay awlaaddanna siiyey tabaaraka wa tacaala hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay'an madkuuraa inaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira shaawo la isku daraybaa ilmo waxaa ka dhasha ilaahay tabaaraka wa tacaala ama caabuda oo ilaahay taqwadiisa ku dadaala oo eelu janno noqda ama waxaa ka dhasha ilmo dhahayi awalam yara alinsaana annaa khalaqnaahu min nutfa fa idaa huwa khasiimun mubiin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qaala man yuxyi alcidaama wa hiya ramiim qaar dhahaya haddii aannu dhimanno oo ay lafaha iyagu ciid iyo burbur ay noqdaan may dhici kartaa in dibna loo soo nooleeyo labadaas way ka dhashaan labada wixii laysku darsado haddaba awlaaddeenna aan tarbiyaysanno dhibaato badan baa ka taagan tarbiyada carruurta iyo sidii layskugu fahmi lahaa allah tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa ayuu ku tilmaamayaa waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna qur-aankiisi uu ku tilmaamayaa uusiikum allahu fii awlaadikum qur-aankiisuu ku tilmaamayaa yaa bunayarka macana qur-aankiisuu ku tilmaamayaa yaa bunaya laa tushrik billah ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu in badan qur-aanka meelo badan ku celceliyey ilmaha sheegitaankooda iyo tarbiyadooda hooyada iyo aabbuhuna waxaa la doonayaa inay noqdaan aasiya binti masaaxim oo kale markay nebiyullaahi muusa badda laga soo helay fircoon uu damcay inuu diro way tiri qurata caynin lii walak ahaa qurata caynin lii walak laa taqtuluuh casaa an yanfacanaa aw natakhidahu waladan wahum laa yashcuruun waxay tidhi waa ilqabowsigayagii adig iyo anigaba midkaan indhaha ku qabowsanaynay ee indhaha aan kaga raaxaysanaynay weye qurata cayni lii walaka wa inaan ku ducaysanaa rabbanaa hablana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun labada lamaanaha isqabta waa inay carruurtooda ay diinta baraan oo ay salaada baraan oo ay caqiidada baraan oo ay akhlaaqda baraan oo ay dhaqanka baraan ixtiraamka baraan waddada sida loo maro qofka weyn sida loo ixtiraamo sida albaabka loo soo garaaco ee idan loo qaato qaabka iyo aadaabta cuntada loo cuno qaabka loo seexdo ee loo labiso qaabka haddii la cadhoonayo cadhada loo sabro dulqaad loo sameeyo xuquuqda waalidka dabcan xaqullah xaqa ilaahay baa kow ah wa xaqu rasuul calayhi asalaatu wassalaam wa xaqu lmu'miniin mu'miniinta xaqa ay leeyihiin allah xaquu leeyahay rasuulkiisu xaqa uu leeyahay mu'miniintu xaqay leeyihiin qur'aanku xaqa uu kugu leeyahay islaamku xaqa uu kugu leeyahay ilmaheenna waa inaan ilmo noocaasa aanu ka soo saaraa ee ayna noqonin ilmo aanu dayacno haddii aan tarbiyeynanana cunto iyo dhar aan ka dherginno kadibna aanan dan ka lahayn hadhowtana waxaan la garanaynin intay noqdaan ayagoo qalbigoodu qaawan yahay oo caqiidada iyo tawxiidka uu ka qaawan yahay xabsiyada inay galaan goortay xashiishka bartaan xumaanna ay ku caanbaxaan nacuudu billaahi tabaaraka wa tacaala walaalayaal lamaanaha iyo labada isqabta waxaa muhiima ayagana inay fahmaan wax la yidhaahdo attacaawun waxaa weeyaan waa inay xooggooda isku darsadaan attacaawun waa qodob khatar ah oo maanta reero badan oo reeraheenna ka mida ah duniya oo waa maxay tacaawun tacaawunku attacaawun tacaawanuu wa tacaawanuu cala albiri waataqwa war wanaagga isu kaalmaysta waa ka rabbi ilaahay tabaaraka wa tacaala war rabbi wuxuu leeyahay wanaagga isu kaalmaysta walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan war xumaanta iyo iyo xadgudubka iyo haysu kaalmaysanin buu rabbiga leeyahay tabaaraka wa tacaala suuratu lmaa'ida haddaba lamaanuhu waa labada iscaawiya walanaa fii rasuuli illaahi uswatun xasana calayhi asalaatu wassalaam nebi moxamed baa ku dayasho wanaag noogu sugan caaisha hooyadeen caaisha hooyadeen xabsa hooyadeen safiya safiya sauda ruqaya maymuuna zaynaba jaweriya haweenkii nebi moxamed uu dhalay calayhi salaatu wasalaam faatima gabdhihii uu dhalay nabigu faatima iyo kuwii la soo barbaaray ee madarasadii nabi maxamed ka soo baxay sala allahu calayhi wasalama sidii umu sulaym iyo gabdhaha qaaliga ah qaaliga ee qiimaha badan ee inaan ku dayanno mudan allahu akbar haddaan nolosheenna aan ku dhisno noloshii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maanta meesha aanu marayno oo ummadda islaamkaa marayso oo caruurteennu ay marayaan oo qoysaskeennu ay marayaan walaalayaal ma eenaa mareen idan atacaawun hadday noqoto shaqada ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu noogu talagelayaa yacni tacaawunku waa shay qaali oo qiimo badano inaan asaga dartii isu kaalmaysanno taqwadiisa iyo alla kacabsigiisa inaan isku kaalmaysanno walidaalika ayaa lamaanaha waxaan walaalayaal aan leehay walaalayaal oo walaalayaal adeerayaalow adeerayaalow war haddii aanu lamaano aan nahay aan isku darsanno cibaadada oo aan ku tacaawunno cibaadada oo ilaahay cibaadadiisa aanu ku wada dadaalno isla tukanno oon isla sunnaysanno oon isla soonno oo aan sadaqada isla bixinno oo indhaha xumaanta aan ka wada laabanno oo ilaahay tabaaraka jalla wacalaa waddadii uu noogu talagalay aanu marro oo asaga aan ka wada baqno asagaa markaan weynayno oo qalbigeennu uu ku weynaado xaaladaas ayadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu naga dhigayaa qoys wanaagsan oo toosan wanaagsan buu naga dhigayaa haddaanse qadarin weyno wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaamati waasamaawaatu matwiyaatu biyamiinihi subxaanah marka ma ayna weynaynin allah tabaaraka wa tacaala qadarintii uu xaqa u lahaa waa lagu dhaleecaynayaa dadkaan ilaahay qadarin tabaaraka wa tacaala maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaaran haddana guri aan laga tukanaynin walaalayaal guri aan laga soomaynin walaalayaal guri afxumada iyo cayda iyo aflagaadada iyo waxaad maqlaysaa mararka qaarkood hooyaday buu caayay ninkii baa hooyaday caayay ama gabadhii baa hooyaday cayday ama aabbahay caayay ama anigii buu i caayey xumaan buu igu sheegay inaanan ilmahan xalaal ku dhalin buu igu sheegay waxyaalaha yaabka badan ee cajaa'ibka badan markaanu dhegaysannoon raacraacnoon dhagaha u dhigno akrino oon fahamno oon la tacaamulo waxaa idiin soo baxaya halaag iyo khasaaro ilaa man raxima rabuulcibaadi tabaaraka wa tacaala marka guryaheenna waa inaanu ka tacaawunnaa xagga cibaadada iyo xagga waxqabadka war guriga waa in wax laysla qabtaa oo wax laysla nadiifiyaa oo waa in layscaawiyaa taa weeye guryaheenna in badan oo ka mid ah guryaheenna walaalayaal oo waxyaalaha ka maqan waxaa kaloo muhiim ah oo la doonaya reeraheenna walaaliyaal inaanu fahamno xaqiiqatan qodoban aad iyo aad aan u jeclaan lahaa in dhagaha la ii furo oo dhagaha qalbiga la furo anigana aan kow idinka ahay walaalayaal waxaanu maqallay walaalayaal inaan ku dhaqanno oon ku camal fallo maanta haddii faa'iide aad maqashay aayad qur'aana ama xadiid ama dhaqan wanaagsan ama siiradii nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa lagaa doonaya inaad dad hah anugu haddaba waan dhaqan gelinayaa wawallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu ilaahay baan ku dhaartay ha tabaaraka jalla wacalaa asaga maahane cid kaloo lagu dhaaran karana lama arke tabaaraka jalla wacalaa haddaanu maanta dhaqan gelin lahayn wixii nebi maxamed uu noo sheegay sal ll ly slam allana qur-aankiisa uu noogu soo dejiyey wallaahi liibaan iyo roob iyo barwaaqo iyo carruur iyo wiilal iyo gabdho iyo xoolo iyo wax walba ayaanu ka dhargi lahayn markaasuu ilaahay naga raalli noqon lahaa markaasuu faqriga naga qaadi lahaa markaasuu xumaanta naga qaadi lahaa cadhada uu naga qaadi lahaa colaadda uu naga qaadi lahaa dad walaalaho isjecel oo nabadgeliya barwaaqo ku nool ayaanu walaaliyaal noqon lahayn intaasi waa adduunyada eh aakhare markaan tagnana udkhulu ljanna udkhulu ljannata antum wa aswaajukum tuxbaruun idinkiiyo xaasaskiinaba jannada gala saa rabtaana ugu dalxiisa sidaas ayaana la dhihi lahaa walaalayaal ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga dhiga tabaaraka wa tacaala isku day gabarh walboo hadda imaqlaysa ama wiil walboo imaqlayow inaad dhaqan geliso wixii aad maqashay diinteennuna waa diin camal diinteennu waa diin lagu dhaqmo oo la dhaqan geliyo o lagu camal falo dadkii hore markay ku dhaqmeenna natiijo adag bay ka gaadheen iyo meel sare walaalayaal qodob kaloo aad muhiima ah, oo lamaanaha aan jeclaan lahaa aasaaska hore marka laga hadlayo oo oh, wallaahi waa qodob qalbiga aad ugu xanuunayo waana qodob khatartiisa walaalayaal iskale qodobka muxuu yahay walaalayaal waa qodobka loo yaqaano in labada qof mid walba midka kale uu raalli u noqdo gabadhu inay ninkeeda raalliye u noqoto raalliye maxaa la yidhaahdaa raalliye afkaa laga sheeg sheega gabadh walba afka inay kaga luqluqato oo sida cadaygii ay ku cadeeto oo sidii barfuunkii ay ku carafsato oo sidii cuntadii ay ku macaynsato oo meelaha sheekada laga sheekeeyo oo qof walba waxaa weeyaan waxbuu sheegan karaa laakiin yaa la dhahaa raadiyo yaa la dhahaa walaalayaal raalliyo waa gabadha ninkeeda waxaan wax kasta oo uu amro aan hadal ku soo celinin hadduusan markaa shaygaa macsi ahayn waa gabadha ninkeeda markuu arko farax gelisa oo markuu indheheeda arko markuu labadiisa indhood ku arko quruxdeeda iyo carafteeda iyo labiskeeda iyo dhoolla caddaynteeda uu ku farxo dabeecaddeeda iyo akhlaaqdeeda sabarkeeda iyo dulqaadkeeda taxamulkeeda iyo xilmigeeda soo dhoweynteeda iyo sii sawootintiisa cuntada macaan iyo gogasha macaan iyo iyo soo dhowaynta macaan daalka ay ka baabi'inayso waa meesha uu ku nasanayo amni iyo nabadgeliyo gabadhaas ayaa raalliyo la yidhaahdaa waase gabadha ilaahay marka hore raalli gelisa rasuulka raalli geli sal l salam diinta islaamka ku dhaqankeeda ay ka muuqato oo raalli geliso weeye ninka goormuu raalliyo noqon karaa ninku asagu raalliyo ma noqon karaa nacam ninka raalliyo wuxuu noqon karaa ninka gacantiisa ka ilaaliya gabadhaa uu qabo ee sawjadiisa ah ee xaaskiisa ah waa midka gacanta ka ilaalisa allahu ka ilaaliya ragga qaar ka mid a haddaahumullah waxaa weeyaan xaaskiisibuu gacanta u quurayaa oo gacanta u qaadayaa oo nabaro gaadhsiinaya markaasaa gabadhii meelahan galbeedka aad joogtayna maxay samaynaysaa taleefanno ayay diraysaa gurigii boolis baa soo gelaya asagiiba isagoo nin weyna oo gadh iyo gafuur leh markuu nabiga sunnadiisii raaci waayo oo uu dhaqankiisii raaci waayo waayo nebiga gacantiisa weligii qof dumara oo uu qabo ma gaadhsiinin allahu akbar soo nabi moxamed ma jeclin sala allahu calayhi wasalama sow dhaqankiisii ma jeclin calayhi asalaatu wassalaam sow xayaatadiisii ma jeclin calayhi asalaatu wassalaam haddaba nabiga inaan ku dayano soo noolashaynu ma ah qaala tabaaraka wa tacaala laqad kaana lakum laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana uswatun xasana liman لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم إلهي تبارك وتعالى وحليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحا إذن كسغا كضيش أيا إذن كسغا عليه الصلاة والسلام dhinac walba nabiga inaannu kaga dayanno cidda ku dayanaysa wa ayo waa liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira waa cidda quudaraynaysa ee rajo ka qabta allah inuu ka raali noqdo maalinta qiyaamana janno rajaynaysa wadakara allaha kahiira carabkoodana in badan alla ka xusa oo qalbigoodana in badan alle kaga shukriya xubnahoodana in badan ilaahay u rukuuc siiya oo u tadallul ogu sameeya tabaaraka wa tacaala oo ilaahay u dulleeya sidaa daraaddeed adigoo maanta nin weynah oo gadh iyo gafuur leh oo ilaahay mas-uul uu kaa dhigay oo ilaahay qur-aankiisuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu ayagaa u qumid badan oo maamulka gacanta ku haya oo ragga ayagaa maamula ragga ayagaa dumarka maamula ayuu alla leehay tabaaraka wa tacala in maanta boolis lagugu yeedho soo sharaf xumo ma aha carruurtii oo arkaysa in lagu tikhaantikhiyo oo mataqaanaa lagaa saaro guriga acuudu billaah ilaahay waxaan ka baryaa inuusan nagu keenin aniga iyo in alle inta muslim ah ee aanu ka jidhnaxayno ilaahay inuusan nagu keenin tabaaraka wa tacaala marka maanta arrintaa waa arrintaan u baahannahay gabadhaada raalliyo u noqo gacan ha asaarin wey gacan ha gaysanin gabadhna waxaan leenahay gabadh yahay zawjkaagii qaaliga ahaa hadduu khaldamay ma kula qumanaatay inaad maanta boolis ogu yeedho nine one one acuudu billah inaad ogu yeedho miyay kula qumanaatay carruurtii aad dhasheenee quruxda badnaa soo niyad jab kuma dhacayo soo usro kala burburtay ma aha soo ceeb iyo dhaawac carruurteenna soo gaadhaysa ma aha soo ma aha arrin aan ilmaheenna marne ka hadi doonin xataa hadduu weynaado kii wiilka ahaa xataa xaaskuu guursado markay wax yar iskhilaafaanba wuxuu dhihi doonaa talow goormay kugu yeedhi waayo hooyadayba aabbahay bay ogu yeedhay ninka gabadhana mar alla markuu ninku xanaaqa waxay dhihi goormuu talow gacanku gaadhsiin doonaa waayo aabbahayba hooyaday gacan buu gaadhsiin jiray oo waa dili jiray sidaa daraaddeed gabadha inaad baari u noqoto oo waxyaalaha ay jeceshahay aad u samayso oo warkeeda aad in badan oo kamida aad qaadato ood maqasho oo laba qof oo baari isu ah oo raalli raalliyo isu ah oo ismaqlaya oo is-ixtiraamaya oo isqadarinaya oo isu tanaasulaya oo wada tashanaya oo is jecel oo dadka iska doortay oo isu qoslaya isu dhoolla caddaynaya isu garab jilcinaya garabka isu jilcinaya walaalnimadu ay ka muuqato mid walba markuu tabardaran yahay ka kale kor u qaadaya ceebaha asturayo sirta qarinaya taas weeye midda la doonayo walaalayaal baarinimada runta ana waa middaa weeye walaalayaal lamaanaha waxaa kaloon doonaya walaalayaal maadaama mawduucu khatim iyo dardaaran aan u bixinay inaanu dhahno war walaalayaalow markaan reeraha dhisanayno oo weliba hooyooyinkan si goone oo la hadlayaa hadda ka horra waan la hadlay oo wax badan baan la hadlay sodohdaan la hadlayaa hooyada ayaan la hadlayaa gabadh yahay markaad gabadhaada dhisayso ilaahay ka baq tabaaraka wa tacaala ogowna inaad tahay qof weyn oo waayeelah xagga aakharena u sii dhowaatay waxay dhali kartay iyo waxay dhaqi kartayna dhaqday hadda intay tusbax qaadato oy wardiga iska boobto oo ay meel fadhiisato ilaahay tabaaraka wa tacaala inay toobad wanaagsan weydiisato da'daasaad joogtaa gabadhaadii maadaama la guursanayo inaad dhahdo maanta intaa shafka aad garaacato aad dhahdo ma gabadhaydii maanta ma rajo iyo agoon baad u malayseen ma dad reer laangaabay ka dhalatay baad u malaynaysaan soomaydan maqal gabadhan inay ugaasyo iyo qoys la yaqaana inay ka dhalatay maanta gabadhayda waa in lagu arooso hoteel noocaasa abtigeedoo halkaa jira adeerkeedoo halkaa jira yacni eh, habaryarteedoo halkaa joogta intaasoo dhan tigadhadoodii iyo intaa in layskugu imaado intii la yidhaahdo in intaasoo habeen la tunto oo weliba xaaraan aad ku dhisto adigoo arkaya adigoo faqiirada oo miskiinada oo intaasoo dayna lagugu leeyahay oo reerkaagii iyo qaraabadaadii iyo dadkaagii ay wada baaba'san yihiin oo soomaaliya ku baaba'san yihiin iyo meelo kale inaad maanta kibirka intaa dhan intuu ku qaado inaad dadkiina fasahaadiso muslimiintiina fasahaadiso gabdhihii yaryarka ahaa iyo wiilashii intaa la kala wacdinayey ee la kala waaninayey ee ha isdhex gelina ikhtilaadka iska ilaaliya lagu lahaa ee gabdhihii xijaabka iyo iyo maxaa la yidhahda asturka iyo akhlaaqda la berayey iyo wiilashii intaad dahda kaalaya intaad iskugu yeedho inaad dahdo isdhex dabaasha kadibna koox maxaa la yidhahdaa heesta oo muusig iyo waxay la garanaynin sidata intaad u yeedho oo intaasoo lacaga aad ku bixiso habeenkii kalaabka oo kale yacni intaa in lagu tunto khamrada meelo badan lagu cabbay oo makhraati iyo marag laga yahay hoteelada intaa dhan lacag la siiyo adeeray aakhare ma ku raalli gelin maalinta qiyaamo adigoo rabbi hortaagan oo weliba rabbi u baahan oo janno u baahan in su-aashaa lagu weydiiyo miyaadan ka baqaynin miyaada ka baqaynin ilmaha maanta aad saa u samaynayso inaad soo gasho qowluhu tabaaraka wa tacaala suuratu cabasa yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ilaahay miyaadan ka baqaynin maalintaas ilmahaagii inuu kaa cararo oo ilmahaagii aad ka cararto oo aad dhahdo si uusan kuu dhihin ayadaa dembiga i gelisay ayadaa xaaraanta i gelisay sidoo kale ayadaa reerka iga dumisay macsidii aan galay ayay reerka iga dumisay meeqa reer baa meeqa reer baa intay meeqa reer baa intay xumaan lagu dhisay markii dambena dumay walaalayaal bal carruurteennan yaryar ee da'yartee maalin walba isfuraysa ma isweydiiseen carruurteennan yaryar ee waddamadan joogta ee isqabaysa mararka qaarkood asbuuc iyo bil iyo wax lamida iyo sanad wax ay ku kala tagayaanna qumana aan la garanaynin weligii su-aashaa ma isweydiiseen sodohay ilaahay ka baq gabadha gabadha gaba xaas gabadha la guursanayay ilaahay ka baq tabaaraka wa tacaalaa adigoo qaawan baad rabbi hor istaagi doontaa qabrigaad geli doontaa munkar iyo nakiir ayaa su'aalaha ku weydiin doona ilaahay ka baq midda labaad ma og tahay dhibaatada aad bulshada u geysanayso meherkii baad qaali ka dhigtay oo guurkii baad qaali ka dhigtay oo dhaqaale aan la qaadi karin baad qaali ka dhigtay mas-uuliyaddeena adigaa maalinta qiyaamo lagu weydiin natiijadeedana adiga ayaa guran doona midhaha ka imaada walaalayaal in badan oo aada u badan ayaan idin jeclahay oo lilaahi wa fillaahi idin jeclahay qalbigayga waxaa ka soo baxayaaye waxaan ku qiyaasi karaa waa aniga naftayda oo dhan waa aniga madaxayga ilaa lugahayga oo dhan xubbiga iyo jacaylka aan u qabo reeraha muslimiinta ah khaasatan reeraha soomaaliyeed in ay degaan in ay xasilaan inay raaxo ku noolaadaan sidaa daraaddeed baan erayadan iyo eh, kelimaadkan aan ugu soo celcelinaynaa qoyska soomaaliyeed qoyska muslimka ah ee ee luqada aan ku hadlaya fahmayahay waxaan leeyahay laba malag ma tihiin war bini aadam isqabo oo caadi abaa ah tihiin bini aadamkuna waa khaldamaa carabkaaga iyo gawsahaagaa isku dhaca naftaadaa dagaal ka dhex taagan labada isdhashay labada isqabta labada wada dhalatay labada intaasoo dhan way isku dhacaan waxaad yeelaysaan marka aad isku dhacaysaan ood isku dhacdaan walaalayaal idinku arrintiinna xallista oo dalqadda rabow iska joojoojiya dalqadda aad markiiba la soo boodaysaan waan ku furay aad mar walba la soo boodaysaan idinka mas-uuliyadda waxaa la idiin saaray inaad dalqadda haysaan ma aha inaad dalqadda qaybisaan sida kaararka inaad u qaybisaan ma aha war warragow dulqaata oo ragow sabra oo dumarku waa daciif oo way tabar daran yihiin oo xataa ifur markay ku leedahay naf kalay la'dahay ma ahane wax kaley ku aargoosata male adigu waa inaad dalqadda xajisaa oo waa inaad haysaa taa kama wado reer aadan dhaqanaynin oodan diyaar u ahayn sida aan niman fara badan ku aragnay ma aha inaad gabadhi dalqadeeda iska sida qoorta intaa iskaga qaataad qaatadaado hayakaala iga qaad inaad dhahdo ma aha taasi axkaamteeda iyo xugunkeeda iyo daliilkeeda iyo ciqaabkeeda iyo hawaabkeedaba ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay tabaaraka wa tacaala fa imsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan buu rabbi leehay ama tasriixun biixsaan ama wanaag isku qaba ama wanaag ku kala taga waxaa kaloo rabaa inaan ragga sii dhaho ragoo waxaad barataan haweenka marka la furayo axkaamta ku soo aroortay war haweenka iyagoo caado qaba lama furo salaadii baaba laga cafiyey war adigoo sariir iyo gogol ayda dhex martay lama furo ayadoon uur iyo caado midna lagu ogaanin war war saddexa ku furine haddaad furayso ayadoo daahira fur ayadoo daahira oo aadan galmo la samaynin fur hal dalqana ku fur lacalla allaha yuxditu bacda daalika amraa waa hadday furitaan ay noqoto weye axkaamta furitaanka barta inalay mas-uuliyaddii baad haysaane culummadana dhagahaad ka wareeriseen sheekhow waan furay saddex baan israaciyey mid baan ku furay iyadoo caado qabta war axkaamta barta oo dumarka markaad furaysaan ogaada axkaamteeda dumarka waxaan leenahay dumarow ragga aad ifur uun kula degdegaysaan iska daaya haddii lagu furana oohinta jooji meeqo gabdhoodba intay degdegeen oy tidhi ifur markii la furay horay bay soomaalidu tidhi seediga yacni walaasha iskuma hubtide seediga ha collaysanin soo ma aha meeqo gabdhood ba intay ifur ifur ifur ku wareerisay markii la furayna tidhi maxaa la ii furay in la ii canaantaan rabay ninka waa dabeecaday dumarku leeyihiin wey ragga dalqadda ha ka dalbanina gabadha sabab la'aan dalqa dalbata ciqaab badanba adag buu sharcigu u sheegay ciqaab adag markaad dalqa dalbanayso waa inaad sharcigu kuu fasaxo oo wada noolaansho ay dhammaato oo xaqaagi aad weydo oo aad tari ay xal iyo daawo ay kuu noqonayso weeye laakiin daqiiqadiiba ifur iyo caatifadiinna wareeraha yaan la duminin oo haddii laysu cadhoodo cadhada ha la qarsado oo labada qof ee lamaanaha ahow war walaalayaalow in badan baanu ereygaa kor iyo hoosba ugu hadalle oo qoraal iyo wax walba a lagu sameeye war walaalayaalow labada isqabtow isbarta oo walaalayaalow isdabeecad fahma oo isgun gaadha oo si wanaagsan isu yacni isu dhexgala oo qof walba qofka kale waxa uu jecel yahay siduu u siiyo ha bartoo siduu u siiyo ha ku qiimeeyo waxa uu neceb yahayna ha ka ilaaliyo hadday khilaaf dhacaanna gacmo geeljiro hoos baa loo dhaqaaya hoos u wada hadla qodobkaana waa qodob aan isleeyahay waa qodob aad iyo aada muhiim u ah reeruhu haddii ay isku dhacaan walaalayaalo lama dhammayn karo qoysaska xubbi iyo jacayl maxaa la yidhaahdaa xubbigiyo jacaylku ma bisha horuu ku eg yahay mise xubbigiyo jacaylku waa wax wada jirka iyo wada noolaanshaha labadan qof walaalayaal la socda warwarayaalow jacaylku waa geed geedkuna wuxuu u baahan yahay biyo waraabiya markii biyo waraabiya la helo ayuu xidido geedku hoos u bixiyaa xididadaa dhaadheer markay aad u qoyaan ayuu geedkuna walaalayaal laama bixiyaa war walaalyaalow jacaylka biyihiisa biyaha loogu talagalay in lagu waraabiyo ku waraabiya oo waa laabta oo la xaadho iyo qosolka iyo nadaafadda iyo raxmadda iyo isa soo dhoweynta iyo garab jileeca iyo wadatashiga iyo haddee waxaanu weligaan deldelaynay ee la doonayo reeruhu inay ku tilmaanaadaan markaa la doonayo qodobka kale walaalyaalow reeraha isqabow talada markaad doonaysaan inaad go-aan gaadhaan ood wada tashataan go-aanka aad qaadateen ku socda oo dad yacni labada qof hadduu mid walba mid kale go-aan jilicsanaado walaalayaal reer idinma dhaqmayo isku daya waxaad wada gaadheen inaad ilaashataan war walaalayaalow guriga xuduud buu leeyahay war gurigu waa dowlade guriga xuduuddiisa ha la ilaaliyo oo shayaadiinta iyo iyo tuugada iyo dhuljiifka iyo mooryaanta iyo walaalyaal ha laga ilaaliyo oo guriga saaxiibbada xun ha laga ilaaliyo guryaha saaxiibbada dumiya walaalyaal ha laga ilaaliyo oo taleefannadan iska soconaya walaalayaal guryaha laga ilaaliyo xataa meelaha khayrka aad ku jirtaan meeqa reer baa ku dumay oo a ah gabadhii intaasoo saacadood khayr baan ku jiraa bay leedahay markaasay waajibkii dayacaysa wax loo baahan yahay maaha qofku waa inuu qof miisaaman waa inuu noqdaa qofku waa inuu qof miisaaman noqdaa saacado adigu shaqada wad saacadana adigu shaqadaada wado oo laakiin ha kuu daaraada khayrku oo dhinacaa ka dhegedhege wax walba miisaan buu u baahan yahay ninkaaga xaqiisa sii oo carruurtaada xaqooda sii oo naftaada cibaadada khaaska xaqeeda sii oo martida ku imaanaysa xaqeeda sii oo dacwadana xaqeeda sii icti kulla dii xaqin xaqa qof walba xaq buu leeyahaye wax walba xaqiisa in la siiyo ayaa loo baahanya shay walba xaqiisa in la siiyo waa wax daruuri ah waana midda ay reeruhu ay noogu dhismayaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaalaa ilaahay waxaan ka baryayaa kelimadaan ogahay inay kooban tahay khitaam iyo dardaaranna aan ka dhigannay oo aannu ku khatimannay muxaadaro afar iyo toban aan u bixinnay haddii kalena kuwo ka badan oo siddeed iyo tobana aanu dhignay iyo intaa ka sii badanba ilaahay inuu nagu anfaco waxaan dib idiin xusuusinayaa qodobadii aan horay ooga wada hadallay iyo mawaadiicdii aan horay ooga wada hadallay bal inaad dib u xusuusataan waxaanu ka soo wada hadalnay sidaydaba sidaydaba horta maxaan u guursanayaa waxaanu ka soo wada hadallay oo muxaadarada labaad noo ahayd habeenka ugu horreysa oo leylatuldakhli loo yaqaan ama awalu leyla habeenka ugu horreeya iyo waxa dhacaya waxaan ka soo wada hadallay dardaaran aabbo uu la dardaarmayo wiilka waxaanu ka soo hadallay oo qodobka afraad ahaa dardaaran sodohdu ay la dardaarmaysa gabadheeda waxaanu ka soo hadallada qodobka shanaad ah heshiis la wada saxiixday oo ah dardaarankii hooyada iyo dardaarankii aabbaha iyo habeenkii u horraysay oo isu yimaadeen iyo maxaan isu guursanaynaa shan afartaa qodob qodob lagu khatimay oo la yidhaahdo heshiis ayaan qodobka shanaadna oga hadallay qodobka lixaad sariirta iyo waxa laga doonayo oo weliba sheegasho badan ay ka jirto sariirta iyo waxa laga doonayo ayadana qodob baanu kaga hadalnay yaa lagaga dayanayaa sideedaba noolal qodobka toddobaad oo alqudwa in nabiga lagaga dayanayo iyo guryihii nabiga ayaan kaga soo hadalay sal alla alay salam labada qof si ay u wada noolaadaan inay is-ammaanaan oo isu mahadceliyaan oo ay shukran isdhahaan qodobka sideedaad baanu kaga soo hadalnay qodobka sagaalaad waxaanu kaga soo hadalnay ilaalinta dowladda meesha ka dhisan iyo sirteeda inaan la bixinin xifdul asraar muxaadaradeenna sagaalaad bay ahayd sidoo kale waa laysku dhici karaaye sabarka iyo dulqaadka ayadana qodob baanu oga soo hadalnay sida oo kale yacni waa qoyskii wanaagsanaa baana kaga soo hadalnay ficlan abuutalxa iyo umusulaym baan kaga soo hadalnay sida oo kale reerku mar hadduu wada nool yahay boqol waxbaa ka dhaxeeye inay wada tashadaan wax kasta ay ka wada hadlaanna ayadana muxaadarada waxay ahayd kooyo tobnaad waxay ahayd shuuras oo qodob kooyo tobnaad baa midka tobnaadna wuxuu ahaa qoyska miithaaliga ah ka kooyo tobnaadna in la wada tashado qodobka labiyo tobnaadna wuxuu ahaa tilmaamaha uu ninku jecel yahay ama haweenaydu jeceshahay inuu ninkeedu ahaado sidee ayay gabadhu jeceshahay inuu ninkeedu ahaado muxaadarada saddexiyo tobnaadna waxaan kaga soo hadalnay sida uu ninku jecel yahay inay xaaskiisu ay ahaato qodobkan afar iyo tobnaadna waxaanu kaga dhignay khitaamu miskun iyo gebagebe iyo dardaaran alla waxaan weydiisanayaa inuu nagu anfaco muxaadaraadkaas kuwii kale oo ayagana ka sii duwanaa oo aan horey u gallayna canaawiintan iyo macnahan oo kaley lahaayeeno waxaa kamid a ah- ka mid ahaa qoyska iyo caafimaadka waxaa kaloo ku jiray waa nasiiba ku naso oo sodoga iyo sodohda aan mid walba muxaadaro aan gooni aan oga hadallay waxaa ku jiray masayrka wanaagsan masayrka waxaa kaloo ku jiray yacni raaxada adduunku inay qofka dumarkaa ay tahay in labadoodu isu duceeyaanna waa ay ku jirtay caafimaadkana waanu kaga hadallay adduunyada iyo siday u arkayaanna waanu kala soo hadallay midhaha jacaylkana waanu kaga hadallay khitaamu miskun baanu ku khatinay idan muxaadaraadkan siddeed iyo tobanka ah iyo ayaga oo saddex iyo afar iyo tobana iyo intaa kuwo ka badanba waxaan aad u rajayn lahaa in dib loogu noqdo iyo inta ka badan ee iga fiican ee iga qiimo badan ee culummo ah oo marka ay duubeen in lagu noqdo laga faa'iidaysto hadal badan waxaa ka wanaagsan mid kooban oo lagu dhaqmo oo lagu camal falo kelimada ugu dambaysa waxaan idin leeyahay waxaad maqasheen ku dhaqma waxaad maqasheen ku camalfala isu sabra haddaad xusuusataan hadda ka hor kelimaadkeenni waxaa ka mid ahaa haweenay u tagtay nin xakiim ah kadibna ku tidhi waxaan doonayaa inaad ninkayga i jeclaysiiso jacayl darajada waalida ah ku dhow kadibna uu ku yidhi waayahaye waxaad ii keentaa ama aad ka soo goysaa libaax toban xabbo oo tin ah halkiisaa qoortaa iiga soo go kuwaasaan wax kugu habaynayaa markay la tashatay gabadhii dadkii duurgalka ahaa ee xayawaanka yaqaani oo ay ku tiri libaax sideen tibo uga soo geyn karaa waxaa lagu yidhi libaaxu hilibku jecel yahaye maalin walba hilib sii say maalin walba hilib u siinaysay oo hadda uu ka dhargo ayuu marka dambe si ugu soo dhowaanayey ugu soo dhowaanayay buu saaxiib la noqday ilaa ay marka dambe halkaa qoorta ay ka salaaxdo kadibna ay marba ay xabad tin ah ay tartiib uga goyso markuu indhaha kala qaadana ay mataqaanaa saa haddana oga salaaxdo tobankii xabo oo timaha markay ninkii u keentay wuxuu ku yidhi sideed ku keentay waxay ku tiri waxaan ku keenay maalin walba neef adhi ah ama wax xayawaana hilibkiisa hidibkiisa siinaya haddaba wuxuu ku yidhi libaaxa waad u sababtay soosoos ma aha sidoo kale calooshiisaad buuxisay marka calooshiisood buuxisay soo saaxiib kuma aydaan noqonin haa haddaba ninkaaga caloosha u buuxi buu ku yidhi waxaan rabnaa marka inaan dhahno waa barashada qaybo ka mid a gabadhu markay og tahay ninku markuu ogyahay xaaskiisa meesha laga qabto iyo tabta laga qabto waa uu ku dadaalayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala gabdhow waxaan doonayaa iyo wiilow inaad indhaho hadalka badan iska yareeya buuqa badanna iska yareeya qajajacda badanna iska daaya diinteennu waa diin dhaqan diinteennu waa diin camal diinteennu waa diin shaqo diinteennu waa diin xubbi diinteennu waa diinu tacaawun diinteennu waa diin keentay garab jileeca diinteennu waa midda keentay in carada la qariyo nabiga lagu ammaanay calayhi asalaatu wassalaam marka diinteennu waa diin dhaqane intii buuqa iyo qaylada iyo layska yareeyo ha la dhaqan geliyo diinta sida ay tahay waanu guulaysanaynaa adduun iyo aakharaba ilaahay waxaan ka baryaa inuu guushaana siiyo allaahuma aamiin intaa kadib musalsalkii noo socday afar iyo tobanka xalaqo aha waan gebagabaynay waxaan markaa walaalaha maamulka doonayaa inaan u sheego ka soo wada hadla mawduuc kale oo musalsal idiin noqon kara oo aanu wadno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala wajazaakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakatu